الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين قدن بي قاعدة صدنات أي إن قدن بيسي أمثلة وشيخ كبحنا أيوه وحاو قدن بيسي مسألة سابسا شركتها وشركة الأبدان شركة الأبدان واشاقني شركة كلو شركة العنان ليلهده وحاو تلمامي inay noqonayso wadaaggaasi dadku xagga manfacada ama ribaxa siday u kala yeelanayaan miqdaarka qolo walba lacagtoodu ay la-eg tahay ayuu noqonayaa ribxigoodu iyo faa'iidaday ka helayaan oo ay u kala qaadanayaan faa'iidada haddii shardi ka duwani aanu jirin mudaarabadana horeynu usoo sheegnay mudaarabada ama sharikatu lmudaaraba ama sharikatu lqiraad tii laga cabbiraba xoolahana cid baa leh tacabka iyo ku shaqayntana cid kale ayaa leh faa'iidadana waxay u qaybsanayn nisba mi'awiya oo nisbo boqolleya waa inay ku qaybsadaan sida inay ku heshiyaan nus iyo nus ama hulus iyo thulusaan bar iyo bar inay u kala qaataan ama cidna ay qaadato hulus saddex meelood oo meel ahaan ay qaadato qolna ay qaadato saddex meelood oo laba dalool ahaan ay qaadato iyo wixii la mid ah alqaacidatu alxaadiyatu wahalaahuun qaacidada koob iyo soddonaad ee ka mid ah alqawaacid waalusuul jaamica qaacidada koob iyo soddonaad buu halkan sheikhu kaga hadlaya alaxkaamu tatabacadu bixasabi tabaayuni asbaabiha axkaamtu waa qaybsantaayo waxay axkaamtu u qaybsantaa asbaabta keensanaysaa siday u kala duwan tahay kolba qadarkay tahay ayaa qaybsankeeduna noqda fa yucmilu kulla sababin wuxuu camal siinayaa ruuxu sabab kastaba fii muqtadaahu waxay keensanayso ayuu ku camal siinaya walow baayana alaakhar haba ka duwanaado sababta kale xukunkay keensanayso haba ka duwanaadee sabab walba waxaa lagu camal siinayaa xukunkay keensanaysaa lagu camal siinaya masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay masalada ay ahlucilmigu yidhaahdaan tabacudul axkaam oo shay baa waxaa dhici karta xukunkiisu inuu qaybsamo axkaamta qaarkoodna inuu xukunkiisu si yahay baa laga yaabaa axkaamta kale marka loo eegana inuu xukunkiisu si kale yahay baa laga yaabaa tabaacudul axkaamkaasina masaa'il badan buu gelayaa ahlucilmiguna waa isla oggol yihin inay leedahay ashyaa badan oo tabacudul axkaamka ka midi sheikhu wuxuu ka tusaaleeyey dhowr tusaale wuxuu ka tusaaleeyey xagga markhaatiyada marka laga eegiyo shahaadada baabu baabuushahaadaat marka la joogo tabacudul axkaam waa ku dhacaa oo waxaa jira ashyaada qaarkood baan dumarku ka markhaati gelin ashyaada waxaa ka mid a qisaasta iyo xuduudda wixii xuduud ku saabsan ama qisaas cid cid loo dilaayo ku saabsan oo loo qisaasayo dumarkama markhaati galo wixii amwaal iyo xoolo ku saabsanna dumarku waa ka markhaati geli karaan oo markhaatigeeda waa soo geli karaan fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa waxay ku soo aroortay xoolahay ku soo aroortay marka wixii xoolo ku saabsan nin iyo laba dumari waa ka markhaati geli karaan haddaba markaa wixii dhiigbaha ku saabsanaadee culammadu waxay yidhaahdaan almaqsuudu minhulmaalu waxaa looga jeedaa xooluun ay tahay oo meesha waxa laga qodayaa ay tahay in xoola uun la helo ee qisaasi ayna ka iman karin waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa in dumarku markhaatigeeda soo gelayaan dumarku markhaatigeeda waa soo gelayaan tabacudu waa ku jirtaayo hadday haddayba yidhaahdaan markhaatigii markaa i furaan xukum qisaaseed marnaba laga qaadan maayo laakiin xoole baa lagu isbaatinaya diyo misaalun aakhar nin cadli oo lagu kalsoon yahay ayaa isaguna wuxuu ka markhaati kacay hebel inuu waxxaday ruuxii mudduciga wax sheeganayeena dhaar buu ku kabay xaddu sariqana waxaa lagu oogaayey waa inuu ama iqraar la helaa ama laba nin oo lagu kalsoon yahay waa inay ku markhaati furaan haddaba hadday noqoto lug markhaatiya lug dhaara qaci kama iman karo oo xaddu sariqa laguma fulin karo intaas wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasaba nakaalan min allah yacni laguma camal fali karo laguma fulin karo maadaama nisaabkii shahaadadu aanu dhammayn marka qaطcigii oo gacangoyntii waa baaqanaysaa waxay u baaqanaysaa inaan nisaabkii markhaatigu dhammaystirnayn gashigii iyo qaantina waa sugnaanaysaa waxay ku sugnaanaysaa lugta markhaatiga iyo lugta dhaarta oo intaasi xoole waa sugi karaan marka masaladii xukunkeeda iyadoo sariqa tahay way qaybsantay gurmi iyo qadci bay kala noqotay gacangoyn oo xadkii ah iyo gashi oo xoolaha ninkan laga xadaya in loo cesho waxay noqotay midna in la sugo midna inaan la sugin tabacud alaxkaam baa ku dhacay waana xukmi waaxid ayaa qaybna la isbaatiyey qaybna aan la isbaatin wuxuu kaloo sheikhu misaaliyey wuxuu uhi ida ddacaa calayhi jinaayata camdin tuujibu alqisaasa aw ilmaala hadduu cid ku sheegto oo mudduci ugu noqdo inuu jinaaye u geystay jinaayadaas oo badrheedh ah oo cid inuu ka dilay ciddaana badrheedh u dilay mudducigii wuxuu ku iddicoonayaa sheeganayaa dil badrheedh ah dilkaa ahi laba mid baa ka waajibaayey qisaas ama diyo bacdu ahlicilmi waxay qabaan labada midkood baa waajiba bacdu ahlicilmina waxay qabaan dilku hadduu badrheeri yahay marka hore qisaas baa waajibta diyaduna waa bedel culamada qaarna waxay leeyihin maya labadu way siman yihinoo labada mid ahaan baa waajiba sheikhu waxaad mooddaa inuu ku soconaayo ra'yiga ah labada midkood baa waajiba man qutila lahu qatiilun lahu calayhi bayinatun fa huwa bikhayri nadarayni labada midkood buu leeyihi qisaas iyo diyu mid leeyihi daahirka xadiidkaasay culammada qaar qabsanayaanoo waxay leeyihiin marka hore qisaastu iyadu mid waajibta asaalatan diyaduna beddelkeeda tahay maahee axadu shay-ayni baa labada mid waajibaan markaa ninka muduciga ahi ee dilka bareerka a sheeganaya ee cid ku sheeganaya hadduu u keeno laba markhaati oo cuduul ah oo lagu kalsoon yahay qisaastu waa u sugnaanaysaa oo ciddii waa u dilan karaa sharcan waxaa kaloo u bannaan inuu magta qaataana u bannaan wa in habata biaqalla min dalika habata almaalu likamaali nisaabihi duuna alqisaasi licadami kamaali nisaabihi hadduu sugnaado oo dilka camdigaahi wuxuu ku sugnaaday labadii markhaatiye cadliga ahaa wax ka yar labadii markhaati ee cadliga ahaa wax ka yar buu ku sugnaaday oo nin cadliyo markhaatiyo lagu kalsoonyuu helay dhaarna waa ku kabay xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa xooluhu waa u sugnaanayaan wuxuu xooluhu u sugnaanayaan in nisaabkii xooluhu ku sugnaan jireen u dhammaystiran tahay qisaastuna uma sugnaanayso waayo nisaabkii ma dhamma nisaabu shahaada ma dhammee waxba u dhiman taasina waa masalo wuxuu kaloo sheikhu tusaaleeyey masale kaloo ku saabsan tabacudul axkaamka oo waxay tahay weladka ama ilmuhu yaa la raacinayaa haddii waalidadii ay iskhilaafsan yihiin xagga diinta ama xagga xornimada iyo addoonnimada ama xagga najaasada iyo tahaarada iyo ashyaada la midkaa wuxuu sheikhu yidhi qaaluu culammadu waxay yidhaahdeen alwaladu yatbacu abaahu fi nasab culammadu waxay yidhaahdeen ilmuhu aabbihii buu xagga nasabka raacaa oo mahooyadii baa loogu abtirinayaa mise aabbihii maye aabbihii baa loogu abtirinaya waxaana laga qaadanayaa qowluhu tacaala wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii ilmuhu u sugnaadee ilmaha loo dhalay waxaa korkiisa saaran oo ku waajiba inuu masruufo ayaa ku waajiba hooyadii ilmaha u dhalaysay markaa ama zawjadii ilmaha u dhalaysay inuu masruufaa ku waajiba inuu marimaana waa ku waajiba masruufkiiyo mariinku isaguu saaran yahay waayo ilmuhu isagu u sugnaaday aayadda waxay culammadu ka qaataan in xagga nasabka marka laga eegaayo ilmaha in aabbaha loogu abtirinaayo haddaba qaacidadaa istisnaa baa galay oo waxaa laga reebayaa ciddaan qadaran aabbaba aan lahayn ama sharcan aan aabba lahayn hooyadii baa loogu abtirinaya ciddaa ciddaan qadaran marka aan aabba lahayn waxaa loo jeedaa waa cidaan aabbaba dhalin oo hooyunbaaba dhashay waa ciisa bnu maryam hooyo keliyuu leeyahay aabbe ma leh isaga hooyadii baa loogu abtirinaya oo qadaran wax aabbe la yidhaahdaba ma leh waxaa kaloo baabkaas soo gelayoo laga reebayaa ciddii sharcan aan aabba u lahayn walow qadaran ba ha u yeesheen oo sharcan baanu aabba u lahayn waxaa loo jeedaa aabba sharciyaan u sugnaanin wuxuu ku dhashay oo kale si xaaraana waa waladu zina qadar ahaan aabbe waa leeyahay laakiin sharcan baanu aabba u lahayn oo sharci ahaan aabbanimadaa lama ictibaarin oo waxba lagama soo qaadin garaci markaa waxaa loogu abtirinayaa hooyadii waayo aabba sharciyaanu lahayn waxaa la mida oo iyagana la haleeshiinayaa walow zinabayaan lagu sheegine ibnulmulaacini kii aabbihii ka dhaartay oo licaankii ka sameeyey oo shantii dhaarood ee sharcigu sheegee suuratu nuur lagu sheegay ayuu maray kaana nasabkiisu wuxuu noqonayaa mid aan sugnayn in aabbaha lagu abtiriyaa zina lagu sheegi maayo waayo inuu aabbahani dhaartan ku qaldamay iyo licaankan iyo inaanu ku qaldamin mid waliba waa suuragal hooyadii ilmahaa dhashay sidaan loogu odhanayn waa zinaysatay ee dhaaraheedu yadana ay licaanka ka daba martay oo shanta shantaoodii ay ka horgeysay ay ka baajisay ayaan ilmahana ibnu zina lagu sheegayn waa waladu zina aan la odhanayn ibnulmulaacini hooyadii baa loogu abtirinayaa aabbihii markuu licaankaa sameeyey oo in aabbaha loogu abtiriyaa ma suuragal aha waxaynu hore u baraarujinnay haddii licaanka aanu dariiqadaa marin oo licaankaa samaynin markuu nafyinaayo haddaanu licaankaa samayn ee uu yidhaahdo uun ma dhalin ama hal mar baabu dhaarta laakiin shantii sharcigu sidaa u sheegay ee tartiibta lahaa ee siiqada markaysaga waxaan yacni loogu sheegay suuratu nuur ma marin oo licaankaa ma samayn ilmahaasi ka hadhi maayo weligii ha diido dhaxalkana lagama baajin karo wuxuu kaga baaqan karaa licaankaa inuu maro mar haddaanu dariiqada licaanka aabbahaasi aanu marin nasabkiisu marnaba ka baaqan maayo mana dhexal seejin karo almuhim ibnulmulaacini waxaa loogu abtirinayaa hooyadii baa loogu abtirinaya waa inuu heblaayo dadka inta kale waxaa loogu abtirinayaa aabbihii mamnuuc ma aha marmarka qaarkood in la yidhaahdo waa ina heblaayo wax naqsiina kuma jiro waana jiraan saxaabada qaarkood oo ku caan baxay in hooyadii loo nisbeeyo sida ibni ummi maktuum wuxuu ku caanbaxay hooyadii in loo nisbeeyo ku caanbaxay marka naqsi tan noocaasa kuma jiro soomaalidu waaba xanaaqaan haddii la yidhahdo inay heblaayo xanaaqaasna mid meesha ku jira maaha marka marka la tilmaamayo in aabbuhu nasabka u xaqnimo badan yahay inaan marnaba lagu sheegi karin hooyada maaha walow marmarka qaarkood haddii la doono haba lagu sheege laakiin nasabku asaalatan wuxuu u sugnaaday calaa sabiili xaqiiqa aabbaha oo loogu abtirinaya waxaa jira war caanbaxay dadka agtooda oo odhanaya aakhiro dadka waxaa loogu abtirinaya hooyooyinka oo waxaa loogu yeedhayaa ina heblaayow culammada qaarkoodoo sheegayna warkaa waa jiraan laakiin wax saxiixoo ku soo arooray oo sugaya in hooyada loogu abtirinayo aakhira ma jiro bacdibaaba waxay dooneen inay ku fasiraan aayadduu ilaahay yidhi yowma nadcu kulla unaasin biimaamihim waxay dooneen inay ku fasiraan biimaamihim waxaa loo jeedaa biummahaatihim hooyooyinkood baa loogu yeedhayaa saasay aayaddaa qaar dooneen inay ku fasiraan laakiin culammadu waa radiyeen jamaahiirta culammadu oo waxay yidhaahdeen warka noocaasi sax ma ah ummina imaam laguma jamciyo ee ummahaat baa lagu jamciyaa saas aawadeed baa bacdi mufasiriinta ka mida ah ay yidhahdeen waa min bidaci tafaasiir tafaasiirta bidcada abay ah ka mid tahay biimaamihim in lagu fasiro biummahaatihim waxay qaarkood yidhaahdeen waxaa loogu abtirinayaa aakhiro dadka hooyooyinka kow awlaadda markaa ubadka zinada ahaa in la asturo laba hooyooyinka in loo xilqariyo saddex ciisa bnu maryam in dadka la waafajiyo sida ciisa bnu maryam hooyadii loogu abtirinayo dadka kalena inay markaa intisaabka ka waafaqaan ciise laakiin kullu daalika wax saxa ma aha oo wax baatilah bale axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay dadka aakhiro in loogu yeedhaayo magiciisa iyo magaca aabihii sida xadiidka saxiixuba sheegayo yunsabu likulli ghaadirin liwaa'un yowma alqiyaama aw kama qaal mid kastoo ballanka burin jiray maalinta qiyaame calan baa loo yeelaa ay dadku ku garanayaan oo ku aqoonsanayaan inuu yahay qaadirkii ballanka burin jiray markaasaa yuqaalu haadihi kadratu fulaan ibni fulaan xadiidku saxiixaynka bukhaari ee muslim ayuu ku sugan yahay waxaa la odhanayaa taasi waa ballan burintii hebel oo ina hebel ahi uu ballanka burin jiray ina hebel ahi xadiisku ma odhan xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa in dadka loogu abtirinaayo aabbayaashood aakhira in loogu abtirinayaa laga qaadanaya hooyada ilmuhu wuxuu ka raacaa xagga xornimada iyo xagga addoonnimada oo haddii aabbaha iyo hooyadu midna uu addoon yahay midna uu xor yahay hooyadu hadday xor tahayna xor buu noqonayaa hadday addoommo tahayna addoon buu noqonayaa sidaasna jamaahiiru ahlicilmi baa qaba imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu yidhi haddii aabbuhu xor yahay laakiin hooyadu addoommo tahay nisfigiibaa ilmaha noqonaya xor nisfigiina wuxuu noqonayaa kala badhow badhna wuxuu noqonayaa addoon laakiin jamaahiirta culammadu oo saddexda madhaboodee kale ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen maye xornimadiiyo addoonnimadaba wuxuu ka raacayaa un hooyada hadday xor tahay hooyaduna walow aabbuhuba addoon ha noqdee wuxuu noqonayaa ilmuhu xor hadday hooyadu addoommo tahay aabbuhu xor haba ahaadee ilmuhu wuxuu noqonayaa addoon buu noqonayaa xikmadaa daraaddeed bayna yidhaahdeen culammadu baa loo xaaraantinimeeyey ninkii xorta ahaa inuu guursado addoommad inuu guursado looga xaaraantinimeeyey shuruud yadoo la helo mooyaane oo waxaa loo shardiyey xoolo gabadh xora uu ku guursado inaanu heli karaynin waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat shardi waxaa ah xoolo gabadh xora uu ku guursado inaanu heli karin waxaa kaloo shardiya ah, khashyatu alcanat daalika liman khashya alcanata minkum waa inuu zine ka baqaa oo is yidhahda haddaanad guursanin armaad sine ku dhacdaa oo uu naftiisii zine uga baqa hadduu zinana ka baqo xoolo gabadh xora uu ku guursadana aanu helaynin gabadh addoona oo mu'minada inuu guursado ayaa u bannaan sida aayadduba sheegayso marka addoontaa waxaa loogu diidayaa guursiga uu guursanaayo markaa laga fursan waayey mooyaane waxaa loogu diiday lianlaa yariqa abnaa'uh wa banaatuh si aynay addoommo uga noqonin ubadkiisu masalada addoonnimada hadda aynu sheegaynaa masalo waaqica ma aha waayo dadka dhammaantood waa xor caalamkana wax addoommoo ku sugani ma jiraan allaahuma ilaa waddanka eh, morotaaniya ayaa lagu sheegaa in wax yari kusii baaqi yihiin oo addoommo ay laakiin caalamka inta kale carab iyo cajam laguma ogaa wax addoommo ku sugan ama biddayaaloo jooga laguma ogaa dadku dhammaantood waa wada axraar waa wada xor almuhim masaladaa ku saabsan xornimada iyo addoonnimada ilmuhu wuxuu ka raacayaa hooyada ayuu ka raacayaa oo hadday hooyadii xor tahayna xor buu noqonayaa haddii hooyadii ay addoommo tahayna addoon buu noqonaya wayatbacu fi ddiini khayra alabaweyn wuxuu ilmuhu ka raacayaa xagga diintana labadiisa waalidka markaa khayrka badan xagga diinta ee wanaagsan oo haddii labadii waalid aabbihii baa muslima hooyadii baa kiristaanada ila gabadha ahlu kitaabka ah ee kitaabiyadda ah ama yahuudiyadda ama nasraaniyadda ah waxa u bannaan ninkii muslimka inuu guursadaa u bannaan hadday tahay gaba dhowrsoon oo zina ka dhowrsoon marka labadiisii waalid ilmaha hooyadiina waxa weeye waa gaalado waa kaafirah aabbihiina waa muslim waxaa lagu xukumayaa ilmahaasi markuu dhashaba iyo markuu uurka ku jiraba inuu muslim yuhu ku xukuman yahay waa islaam xukmi saas aawadeed hadduu sakiiro waa la maydhayaa waa la kanfayaa waa lagu tukanayaa xabaalaha muslimiintana waa lagu aasaya waayo waa muslimun xukman islaamnimu ku xukuman yahay oo aabbihii baa la raaciyey sidaa lidkeed haddii labadii ruux ay ahaayeen laba ruuxoo gaalaa ee isqabay dabeedna ilmihii baa u calool galay hooyadii baa islaamtay aabbihiina gaalnimadiibu ku baaqi yahay diin ahaan aabbaha iyo hooyada markaa keebaa sharaf badan hooyada idan ilmihii waxaa la raacinayaa xagga diinta laga raacinayaa hooyada la raacinaya oo labada waalid kolba ka sharafta badan ayaa xagga diintana laga raacinaya xagga najaasada iyo daahirnimada iyo xalaalnimada iyo xaaraannimada labada waalid ka xumaanshaha badan ayaa la ilxaaqinaya la haleeshinaya oo masaladan ku saabsan ilmaha labadiisa waalidkee baa la haleeshiinayaa bini aadamka oo keliya kuma gaar xataa waxaa soo gelayaa yacni markaa bahalihii iyo ugaadhii iyo markaa xoolaha iyo wax kale hadday iska dhalaan masalan baqasha baqashu ma taranto waxaana iska dhalay laba noocoo kala duwan baa iska dhalay oo dameero iyo farda iska dhalay dameero iyo farda markay iska dhaleen labadaa jinsi ee kala duwani jinsi labadii nooc midnaba aan ahayn oo baqal la yidhaahdo ayaa markaa ka dhashay baqashaasi markaa iyadu ma sii taranto waxay culammadu yidhaahdaan laba jinsi oo kala duwani oo aan isku nooc ahayn waxay iska dhalaan sideedaba taran ma yeeshaan meeshay doonaan baa joogaan saas aawadeed baqluhu waxba iskama dhalaan baqashii ma waxay noqonaysaa xalaal mise waxay noqonaysaa xaaraan labadii iska dhalay farasku sida saxiixa waa xalaal oo waa la qalan karaa waata axaadiista ku soo aroortay naxarnaa farasan fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slam fi lmadiinati faakalna wakhtigii nebigaay yidhaahdeen faras baanu madiine ku qalannay dabeedna waa cunnay nebigu uma diidin sala allahu alayh wasalam marka farduhu waa xalaal laakiin dameeruhu waa xaaraan ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumri alahliyati waa ka xadiiskii ku soo arooray xadiiskuna waa saxiix iyadoo ay jihaad ku jiraan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ayaa markaa gaajaa haleeshay dabeedna dameerihii bay qasheen dameerihii oo dabka saaran oo dheryihii ay saaran yihiin oo hilibkii karaayo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uuhi u yeedho u dhawaaqa dadka oo waxaa ugu dhawaaqdaan ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumri alahliyati ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idinka reebayaan hilbaha dameeraha dadla joogga ah hilbahooda inaa cuntaan bay idinka reebayaan alahliya maxaa laga ixtiraasayaa damer dibadeedka ama farowga oo damer dibadeedku isagu waa bannaan yaho waa ugaadh laakiin dameeraha dadka ogol ee dadka la jooga iyagu waa xaaraan oo ma bannaana saas aawadeed laba shay ama laba jinsi oo midna xalaal yahay midna xaaraan yahay waxay iska dhalaan maxay noqonayaan labada ka xun haleeshii oo xagga cunitaanka iyo xalaalnimada marka laga eegaayo dee waxa xun dameeraha ayaa xunoo iyagu xalaal ma aha saas aawoodee xaaraannimadii dameeraha laga haleeshiinaya xagga najaasada iyo tahaaradana labada ka liitaa la haleeshiinaya laba jinsi ama laba nooc oo midna nijaas yahay midna aanu ahayn ayaa wax iska dhalay hadday dhacdo ey iyo xoolo inay wax iska dhalaan oo ey baa ri fuulay hadday dhacdo inuu wax ka dhalo waxa uu ka dhalay wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa nijaasna waa noqonaya oo labada asal ee uu ka soo jeedo ka liitaa la haleeshiinaya oo xagga xaaraannimada iyo xagga najaasada laga haleeshiinaya ka wanaagsan lama haleeshiinayo lagama haleeshinayo xagga tahaarada iyo xagga xalaalnimada waayo waatay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan ida ijtamaca alxaadiru waalmubiixu qudima alxaadiru faracan labada asalee kala duwan ka farcamay yacni midna waxa ku sugan labaduu ka farcamay ila labadiba farac buu ka yahaye sabab xaaraannimo keensanaysa iyo sabab xalaalnimo keensanaysa labaduba meesha ku sugan yihi xaaraannimadaa la qaalib yeelaya marka idan wuxuu noqonayaa muxaram ayuu noqonaya shiikhuu wuxuu yidhi faalbaqlu yatbacu alximaara fi alnajaasati wa taxriimi alakli walaa yatbacu alfarasa baqashu dameerkay ka raacaysaa xagga najaasada iyo xagga markaa cunitaankeedu inuu xaaraan yahay najaasada waxaa loo jeedaa haddii markaa ay dhimato waxay noqonaysaa nijaas oo dhimashadii waa ku nijaasobaysa gowracna xalaalayn maayo marka bakti nijaasunbuu noqonayo marka baqashiina taasaa laga haleeshinay laakiin looma jeedo dameeruhu iyagoo nool bay cayntoodu nijaas tahay laga tilmaami maayo oo taa loogama jeedo wuxuu kaloo sheekhu yidhi والسمع والعسبار يتولدان من الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل كتابك نسخي سآدي آد بإسو خلاف سنتها نسخ قار وحي قريا زياد ومجموعة كتبتا شيخة لقو أروريي زيادة وقريا نسخة ابن عثيمين لقو دول أخريين زيادة وقريس هيا شا نسخة مركا مجموعة كسوغان شيخة كتبتي سلقو أروريي khata madbaciyaa ku dhacay saxiixeedu waxay tahay in la yidhahdo wasimcu waalcisbaaru yatawalladaani min addi'bi waddibac yeyda iyo waraabayaashu waxay iska dhalaan ayaa simciyo cisbaar la kala yidhaahdaa oo waxa yeydu dhasho ee waraaba ka dhalo simci baa la yidhaahdaa waxa waraaba dhale e yey ka dhalana cisbaar baa la yidhahdaa waxay raacayaan yeyga ayay raacayaan oo xagga najaasada iyo xagga xaaraannimadaba ka raacayaan wuxuu marayaa sheekhu sida culammada badankoodu ay qabaan oo in waraabayaasha hilibkoodu xalaal yahay oo u bannaan yahay saasu maraya axaadiista qaarna waa ku soo aroortay addabucu sayd yacni waraabuhu waa ugaadh xadiis saxiixay ku timi imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaan garanayaa buu ihi iyadoo markaa safa iyo marwe dhexdooda hilibka waraabaha lagu iibiyaan garanayaa buuhi haddaba waa safa iyo marwe dhexdooda waa makaana sacyi waxay wadaadada soomaaliyeed in badan oo ka midi yidhaahdaan kan waddankeenna jooga ma aha waa mid waraba nacas oo aan isagu waxba cunin waxaynay qaarkood ku tacliiliyaan oo yidhaahdaan waa diin naab oo markaa mici buu leeyahayoo axaadiistana waa kuwaata ku soo aroortay nahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam can kulli dii naabin min assibaaci wa kulli dii mikhlabin min atayr wax kastoo ugaadha ka midoo micile u saaxiiba nebigu waa reebay riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariyeen waxay sheegaysaa kullu dii naabin min assibaaci fa akluhu xaram mid kastoo mico u saaxiiba oo dugaagga ka mida cunistiisu waa xaaraan almuhim culammada qaarkood way ka doodeen inuu markaa dii naabka soo gelaayo waxaabayse yidhaahdeen haddiiba laga soo qaado inuu soo gelaayo cumuumkaa takhsiis baa galay oo xadiidkani waa khaas axaadiista sheegaysa kullu dii naabin min assibaaci fa akluhu xaraamna waa caam caam iyo khaas markay iska hor yimaadaanna waa la isku khasisaa sida qaacidada sharciyadii sheegayso almuhim waraabayaashu waa bannaan yihiin sida saxiixa ah marka waraabe iyo yey waxay iska dhalaan xagga xaaraannimada iyo xagga najaasada yeydaa la haleeshiinaya yeyda ayaa la haleeshiinaya qaacidadaa uu sheekhu ku dheeraaday suyuuti nadmi uu ku kulmiyaa jiraa weliba ziyaado kalena kusii daray oo wuxuu idhi suyuuti raximahu llah yatbacu libnu fi intisaabin abaahu waliummin fi alriqi waalxuriyah والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية saddexdaa bayd wuxuu ku tilmaamayaa qaacidada oo sheikhu markaa inoo sheegay ee ku saabsan uu ka bilaabay alwaladu yatbacu abaahu ayuu markaa ku sheegayaa weliba zawaa'id kalena waa kusii daraya masalada tabacudulaxkaamka waxaa ka mid a ah. ah, masaladii ay fuqahada qaarkood oo odhan jireen luqsiga ka dhigi jireen waxaa noo sugnaaday imaam ciiddanna tujiyey haddana udxa in lagu udxaystaa ay bannaan tahay oo waxay yidhaahdeen masalay fardinayaan aan waaqicba ahayn dhicina karin oo waxaa jira masaa'isha fiqiga ah masaa-isha qaarkood baa markaa waxaad mooddaa inay tahay min baabi riyaadiyaat yacni maskaxda in lagu carbiyo oo sida masaa-isha loo tafriiciyo ama loo fardiyo ama loo qadaro ama haddii sidaa la qadaro xukunkeedu wuxuu noqon lahaa ayaad mooddaa markaa in waxyaalaha qaarkood la samaynayo marka faa'iidada ku jirta waxa weeyaan waa ruuxu malaka fiqiya inuu yeesho maskaxdii la tababarayo loo tababarayo haddayba saasi dhici lahayd xukunkeedu muxuu noqon lahaa yacni funuunta kala duwan waxaa markaa jira fanniyo badan baa waxay leeyihiin qayb markaa culammada ay ku cabbiraan bacdu ahlicilmi riyaadiyaat inay tahay oo tadriibu dihni looga jeedo waxay yidhahdeen waxaad ka soo qaadaa xoolaha ancaamta wax ka mida ah sida dibi yacni wax kaloo ancaamta aan ahayn laakiin waxa weeye iyaguna ugaadha ka mida ah baa wax iska dhalay waxa iska dhaleen baa wuxuu yeeshay xagga madaxa suuraddad buu leeyihi waa arrina markaa fardiyay qadarayaan inaga nidhi tadriib bay uga jeedaan intaa kurka bini aadam buu uga eg yahay laba shay oo labaduba xalaal yihiin baana iska dhalay inta kalena wanbaa buu uga egyahay dabeedna wax buu bartay bay yidhahdeen markuu wax bartay ayaa dabadeedna cid markaa qur-aankii ka taqaanaaba la waayey oo ka cilmi roon salaaddii ciidduna waa soo xaadirta mayna tujin karaa markaase haa waayo waa dee qaari likitaab ilah iyo umu lqawma aqra'uhum likitaab illah soo ma ahayn isagaa aqra'a bay yidhahdeen waa ina tujin karaa ciiddii buu ina tujiyey bay yidhahdeen markuu ciiddii ina tujiyey ayaa hadhow nin muslimiintii tukanaysay ka midabaa wuxuu waayey wuxuu ku udxaysto isagii ma ku udxaysan karaa markaasay waxay yidhahdeen nacam liannahu kabshun waa wan oo wala iskaga udxaysanaya waxaasaa looga dhigayaa dadka masalooyin inay tahay ya baajuurigu waa ka ku qorayaa marka uu waxaw abushijaaca sharxayo ayuu ku qoraya bacdi kalena waa qoreen baajuri wuxuu ahaan jiray shaykhulazhar baajuuri jaamiculazharkuu shiikh ka ahaan jiray oo mashiikhada mar buu haystay masjid jaamici azhar la odhan jiray ayuu mashiikhadiisa haystay oo isagu shiikh ka ahaa dad caalamka saasuu ku qabsaday oo kutubtiisa iyo wixiisu ku intishaareenoo ku faafeen culamo kale oo qortaana waa jirtaa masalada noocaas waxyaalaha noocaasina waa waxaan markaa dhicin aan dhacaynna mustaxiilna ayna dhacdo dadkii markaa in waxaa lagu mashquuliyona walow habay yidhahdaan tadriib baannu uga jeednaa maskaxda aanu tababarayno oo masaa'isha marka la fardiyo oo la qadaro sida xukunkeedu noqonayo inay gartaan aannu ku eegayno siday habay yidhaahdaanbe dee munaasib maaha dadka waxaa wakhtigooda in lagu lumiyo waa idaacatu wakhti waayo masaa'isha waaqica ah ama suuragalka ah in lagu mashquuliya tadriibku ugu xasilaya malakada fiqigana ay ku yeelanayaan saxaabadu ummadda kale iyagaa ka fiqhi badnaa kana cilmi badna haddana maca daalik masaa'isha noocaasoo kale a iskumay mashquulin jirin lagamana soo naqlin bale iska daa masalo mustaxiilaan dhici karine masaa'isha suuragalka dhici kartaee mumkinka ah waxay odhan jireen hal waqacad ma dhacday marka lagu yidhaahdo ma dhicin waxay odhan jireen haddaba iska daaya intay dhacayso aadna waxay u inkiri jireen in la yidhahdo ara'ayta low waqaca kada aad iyo aad bay u diidi jireen waxaynay odhan jireen fatwada marka masale laga fatwoonayo laga ijtihaadayo yacni daruuraa keensata in la ijtihaado marka hadday waaqic tahay waa isku kellifaynaa inaanu ka ijtihaadno o ka hadallo haddii kale fusxaannu kaga sugannahayoo yacni arrin markaa aanan ku khasbanayn oo aanan saarayn iskuma kellifayno naftayada ku kallifi mayno wax kaloo ka muhiimsan baynu kaga mashquulsanaayeen waalmashquulu laa yushqal wax uga anfac badan fi dunya waalaakhira bay fardiyaadka waxyaalaha la qadarayo kaga mashquulsanaayeen masaa'isha soo gelaysa tabacudulaxkaamka waxaa ka mid a masalada ay culammadu yidhahdaan tafriiqu safqa bayci baa wuxuu koobsaday qayb xalaala iyo qayb xaaraana labadii shay ee midna xalaasha ahaa midna xaaraanta ahaa ayaa ruux laga wada iibiyey qiimo mucayanaa laga siiyey masalan waxaa la yidhi khamriga iyo sharaabkaa xalaasha ah labadaba iga wada iibso qiimaha intaasana iga siiso oo markaa aan kaa siiyo masalan soddon doollar caqadkii wuxuu ku dhacay shay muxarama iyo shay mubaaxu labadaba ku wada dhacay tafriiq baa lagu kala samaynayaa waxaa la odhanayaa labadan shay ee la wada iibiyey marka laga eego daat ahaan in laba shay ay yihiin shaygan khamriga ah haddii laga soo qaadi lahaa inaanu khamri ahayne wax bannaan noqon lahaa qiimihiisu wuxuu ku beegnaan lahaa nis wa ilaa khamrigu qiimo ma leh sharcan khamrigu wax qiimo a ah ma leh saas aawadeed beddelkiisa waxaa la qadarayaa wax kaloo khamri aan ahayn oo xalaali inay meeshiisa ku jiri lahayd iyo booskiisa marka la labada shayba waa la wada iibiyey shay ka shay baynay ahaayeen nus iyo nus bay iibka ugu dhacayeen oo safqada marka ay ka joogeen kala badhoo barkii markaa khamriga tuur barkii kala daah waxaad odhanaysaa safqadii keligaha ama iibkii keliga ha la kala saaro qaybtanna xaaraan weeyo ma asixin qaybtanna waa asaxday tafriiqu safqa jamiicu lmadaahib culammadu waa sheegaan shaygu hadduu xalaal iyo xaaraan ka kooban yahay qaybta xaaraantaa la tuurayaa qaybta xalaashaana la baaqi yeelayaa haddii marka isaga waxaan lagu iibsaday ay u kala qaybsami karto tabacudul axkaamka waxaa kaloo ka mid a masalada ku saabsan markhaatiyada usuusha iyo furuucdu ay markhaati kacayaan oo faracu asalkiisii uu ku markhaati furayo ama u markhaati furayo ama asalku faraciisii uu ku markhaati furayo ama u markhaati furayo asal iyo farac yacni waalido iyo furuucdoodii iyo tafiirtoodii waxay isu furaan la aqbali maayo laakiin waxay isku furaan waa la aqbalaya baabkii shahaadadu waa baab keliya haddana markuu u markhaati furayey iyo markuu ku markhaati furayey labadii waa la kala saaray ilmuhu markuu waalidkii ku markhaati furayo ama waalidku ilmihiisa ku markhaati furaayo xaalka caynkaasa waa la aqbalayaa ilaahayna wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhadaءa lilahi walow calىa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin markaa shahaadada uu waalidadii ku markhaati furayo waa la qaadanaya laakiin tuu u markhaati furayo ta noocaasa la qaadan maayo waxaan loo qaadanayn tuhmaa jiri kartaa inuu doonaayo waalidkii inuu anfaco inuu isleeyahay waalidkaa u hiili oo kaga rid oo xaqan u sug ayaa markaa dhici karto markaa meesha iman karta marka liajli tuhmaan loo aqbalaynin waana tii xadiidkii ku soo aroortay imaam axmed iyo abu daawuud soo wariyeen لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت عدة حتى قولا الشقين يسا مرخاتيغي أفر يسو مبنانا أي نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ومرخاتيغي هدو نفعي تشيد النقضو دي ما أصحيو ولا أقبل مايو شهادة والدكي ومرخاتي فرانا dee nafci jiid buu noqon karaa waxaanay markay waalidkii u sugnaadaan ama waalidkii uu waxaan ka daafaco markhaatina uu kaga daafacayo waxay noqon kartaa inuu dhib naftiisa ka daafacayo ama inuu nafci u soo jiidaayo marka liajli tuhmaan loo aqbalaynin tabacuud baa galay shahaadadii furuucda iyo usuushu isugu markhaati furaysa oo markay wax u furayaanna la aqbali maayo markay wax ku furayaanna waa la aqbalaya waxaa sidaa lidkeeda ah cadowgu markuu cidduu la colka yahay wax ku furayo la aqbali maayo waxaan loo aqbalayn liajli tuhma walow cadliba ha ahaado waaba nin shiikhoo taqwo iyo allah kabaq lagu yaqaan ha yeeshee ha ahaado nin cadli oo caddaaladdiisa la ogsoon yahaye waalidkii markuu u markhaati furayo ama ilmihiisa u markhaati furayo ama cadowgiisa ku markhaati furayo la qaadan maayo waxaan loo qaadan liajli tuhma walaa dii khimrin calaa akhiihi waa ka xadiisku sheegayey ka uurxumada walaalkii u haya la colka ah isagana markhaatigiisu ma bannaana ha yeeshe markuu cadowga u markhaati furo ma la aqbalayaa haa tuhmadii waa baxda oo cadowgiisa inuu wuxuu markaa u sugnaaday cadowgiisa ugu markhaati furaa markhaatigaasina cadowgiisa anfacayaa tan noocaasi tuhumo waa ka dheertah saas aawadee xaaladdaa waa la aqbalayaa mas'aladu way qaybsamaysaa oo lama odhanayo war ninkan markuu aniga wax ii furayeyna maxaa u diideen markuu ninka iga soo hor jeeda wax u furayeyna maxaa u aqbasheen waxaa la odhanayaa waa la kala saarayaayo adiga markuu wax kuu furayana mar hadday tuhma meesha jirto qaraabadaadii uu yahayo usuushaadii ama furuucdaadii yahay dee lama aqbalayo markuu laakiin cadowgaaga wax u furo ee adiga kugu markhaati furayo waa la aqbalayaa waayo tuhma kuma jirto marka masaladaasi waxay leedahay shawaahid badan bay leedahay oo soo aroortay shaacirkii wuxuu yidhi wa maliixatin shahidat lahaa daraatuhaa waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u yacni gabadh qurux badani badana oo dumarka dangalooyinkeedu uga markhaati fureen inay qurux badan tahay yacnii cadaawad baa dhex taalla marka dee inay marka had iyo jeer xaqirtay u badantoo ghaalib ah waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa'u fadlina waxa ah waxa cadowyadu ka markhaati furaan ee ka markhaati kacaan oo markay dangaladu tahay dangaladeedu way qurux badan tahay dee inaynay qurux badnayn ma suuragal aha alqaacidatu ahaaniyatu wahalaahuun qaacidada labiyo soddonaad buu halkan asheikhu ah kaga hadlaya man addaa can hayrihi waajiban biniyati arujuuci calayhi rajaca wa ilaa fala kii ka guda cidaan naftiisa ahayn buu wuxuu ka guday waajib biniyati arujuuci calayh waxaanu uga guday inuu waxaa ugu noqdo isaga ka qaato ayuu ugu guday wuxuu uga gudo waxa uga bixiyey inuu waxa ugu noqdo isaga beddelkeeda uu ka qaato rajaca waa ku noqonayaado waxa waa ka qaadanaya waa ku leeyihi wa ilaa falaa haddii niyaturujuuc inuu isaga ugu noqdo waxaa ka qaato haddaanu niyadaa waxaa ku gudinoo ku bixin oo aanu niyadaa u jeedin falaa ciddii uguma noqonayo ma odhanayo warniyow reerkaaga ayaa isagoo tabaalaysan oo dhibaataysan aan wax kuu siiyo raashinkii kuu sii siiyey iska bixi raashinkii oo isii raashinkii aan u dhigay iska bixi odhan maayo mar haddaanu niyada markii hore uga jeedin aad waxa isaga ka qaadatid oo niyadaa ku bixin mas'aladan waxay ku saabsan tahay cid baa waxbaa ku waajiba wixii ku waajibka ahaana cid kalaa ka bixinaysa ciddaa kalena cidu u wakiishay ma aha oo ma odhan waxaa iga bixi dayn baa lagu leeyahay dayn ayaa lagu leeyahay dabeedna dayntii buu ka sii bixiyey isaguna ma wakiilanoo ma odhan iga bixi waxaa loo kala qaadaya haddaba saddex suuro saddexdaa suuro waxay tahay waxaan aan loo wakiilan inuu bixiyo ee uu hebel ka sii bixiyey inuu niyada markii hore islaha waxaaad isaga ka qaadati ee ka sii bixi isagaad ka qaadan doontahay waa koow inuu tabaruc u sameeyey oo samafalun uga jeedaye isagu markaa sadaqad iyo samafal in uga jeeday bixinta uu ka bixinayo ee aanu uga jeedin waxa aad ka qaadatid hebel waa suuro labaad suurada saddexaad inuu waxaan bixiyey laakiin niyo tabaruc iyo niyo ugu noqosho midnaba uma bixin oo labadaa niyo midna ma jirin waxaan sii bixi buuyi ama waxaad ka heshid ama yaad ka heli laakiin ilaaba ilaa isagaad ka heli doontaa ka qaadan doontaa niyadiisu ma ahayd ixsaanuu iska sameeyo adigu sadaqadun ha ku ahaatana muraadkiisu ma ahayn saddexdaas suuro way kala qaadeen ahlucilmiga qaarkood oo waxay yidhaahdeen hadduu waxaan markuu bixinaayey niyo tabarruc uga jeeday iska samafal ajar baad ka heli doontaaye markaysagaa hebel ka bixi ilaahay baa kaa sawaabinay oo tabaruc iyo ajardoon unbay ka ahayde waxaan hebel aad ka qaadatid muraadkiisu ma ahay taas hebel hadhow waxba kama qaadan karo waayo mutabarric buu ahaa tabarruciisiina inuu ku noqdaa uma bannaana sharcanna kuma yeelanaayo hebelkaas mar hadduu niyadu ku sameeyey niyaturujuuci calayha inahan ajarkaagii ha iska burin baa la odhanaya soomaalidu waqtiyada qaarkood intay tabarruca caynkaasa iska samayso ayaa hadhow markay ruuxa isqabtaan buu wuxuu doonayaa wixii inuu ku qaannabo berigaa waxaasaan kuu sameeyey saasaan kuu galay waxaasaan kuu sameeyey yacni igalama kacdi waa kugu leeg tan noocaasa waxba ku yeelan maayo mar hadday tabarruc ahayd intay doontaba waxaase halla ekaadaan in loo qaandhabo gar uu yeelan maayo suurada labaad waxa weeyaan waa inuu waxaan markuu bixinayay niyo aad waxaan isaga ka qaadatid iyo ajarun aad ka heshid ee waxba yaanad ka qaadin labada midnaba muraad uma ahayd midna uma cayinay xaalka caynkaasna uguma noqon karo ma odhan karo yacni wixii aan kaa bixiyo isii ma odhan karo waayo niyadii inuu ugu noqdaa meesha ma taallo niyadaasi inay dib ka timaadaana markaa waxaa weeye ma ansaxayso waxba tari mayse marka uu bixinayo lafteeda waa in niyadaasi jirtaa saas aawadeed hadduu markaa yidhaahdo saasaan niyaysna uu ka kalena yidhahdo ma niyeysnayni mutabarric buu ahaa waa lagu dhaarinayaa inuu markuu bixinaayey niyadiisu ay ahayd ka sii bixi hebel aad ka qaadatidi ku dhaaraa lagu odhanaya markuu ku dhaartaa wuxuu ugu sugnaanaya suurada saddexaad waxay ku saabsan tahay niyada aad hebel ugu noqotido waxaa ka qaadatid inuu markaa niyaysnaa waana suurada uu sheikhu sheegaayo biniyati rujuuci calayhina uu shartiyey suurada caynkaasa culammadu waa isku khilaafsan yihiin hadduu hebel wax ka sii bixiyo ama wax ku waajiba uu ka sii bixiyo ama reerkiisii oo tabaalaysan uu raashin sii siiyo aanu isagu u wakiilan uuna isleeyahay markuu siinaayo aad hebel ka qaadatid sharcan miyuu hebel ugu mutaysanayaa mise ugu mutaysan maayo madaahibtaa ku kala duwan shaaficiyadu waxay leeyihiin mar haddaanu wakiilan marnaba ama niyatu rujuuc ha markaa ha ku sugnaato ama yayna ku sugnaane ku yeelan maayo ninkaas reerkaagii baan raashin siiyo iyagoo dhibaataysan baan raashinkii usii dhigay jazaaka allah khayran waxba iguma lihide ilaahay ha kaa sawaabiyo ha kaa ajar siiyo hadduu hadlan war ajarkaaga ha iska buriyo iyagu halkaasay taagan yihiin shaaficiyadu waxay leeyihiin ha niyaysnaado inuu hebel ugu noqdo waxaa ka qaato ama yaanu niyaysnaan mar haddaan loo wakiilan mutabaric buu noqonayaa mar layba ninkaana waxba ku yeelan maayo ixsaan iyo samafal wuxuu u sameeyaa waa halkeeda siduu isaguba ixsaanka u falay laakiin hadday gar iyo sharci noqoto wuxuu yeelanayaa ma jiro shaaficiyadu halkaasay ka saareen xanaabiladu waxay leeyihiin may suurada waa la kala qaadayaaye hadduu uga jeedo niyaturujuuci calayhi inuu waxaa ugu noqdo hebel ka qaato niyadaana ku bixiyey waa ku yeelanaya waana loogu xukumaya shiikhuna ra'yigaa xanaabiladu ku socdaa ra'yigaa xanaabilada ayuu shiikhuna ku socdaa wuxuu u deliishaday aayadduu ilaahay yidhi fa in ardacna lakum fa aatuuhunna ujuurahun marka ninka iyo xaaskiisu ay kala tagaan ilmihii yaraa waa inay hooyadii nuujisaa nuujinta ay nuujinaysaana baabulijaaray gelaysaayo mushqaayadu aabbuhu siinayo aabbaha inanka dhalay uu siinayo ayay ku nuujinaysa marka cidda ilmaha loo nuujinaya waa aabbaha allah wuxuu yidhi fain ardacna lakum hadday idinka idiin nuujiyaan shardi kale lama sheegin hadday idinka idiin nuujiyaan fa aatuuhunna ujuurahunna mushqaayaddooda siiya marka caqad iyo heshiis inay kula gasho oo ay tidhaahdo intaynay nuujin war ilmaha inaad nuujiyaan doonaya tabarrucna ku nuujin maayee mushqaayadda maxaad ii siinaysaa ayaan kugu nuujinayaa ilmaha oo caqad noocaasi inuu dhacaa shardi ma aha waxa ku filan aabbihii inay u nuujiso ilmihii oo ilmahan aabbaha loo soo nuujinaya shardi kale hadduu shardi yahay waa la sheegi lahaa allahna wuxuu idhi fa in ardacna lakum hadday idinka aawadin u nuujiyaan oo idinka idiin nuujiyaan ilmahaas hee fa aatuuhunna ujuurahunna laba shardina haddaad kula heshiisaan ama u wakiilataan ii nuuji anaa ujrada bixinaya marka baabkaa irdaaca siday taa ugu soo aroortay ayaa ashyaada kalena waa looga qiyaasanaya waa la haleeshiinaya reerkan dhibaataysan ee basbeelaaya ninkiina uu ka maqan yahay marka waxa weeye ninkani uu yidhaahdo raashin baan sii siiyey adigaanan kuu sii siiyey inaan kaa qaato dee waxa weeye maslaxaddii ninkan baa la wadaa dee kan kale xaqiisii waa inaan markaa la waasiin laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddii la yidhaahdo yacni waxaa kuma yeelanaysid hadhow ninkii waxa ka dhalanaysa masaalix badan inay baaqato oo la yidhaahdo war xoolahaygan waaya waxba siin maayo siday doonaan ha noqdaan ama awrkii hebel oo dhibaataysan oo harraas yacani markaysagaa bakhtiyaya baa kuu yimi amaba awr keliya maaha waaba geel dhan oo iska soconaya waana bakti ma dhaqaaqayaan waad garanaysaa hebel baa leh kuuma wakiilan oo ii waraabi kuma odhan ninkii wuxuu is yidhi war xoolahan iyaynay ka bakhtiyiine u waraabi markaysagaa una miis ha dhow aad ka qaadadsiya biyo yarood weeyaanoo waa waktigii markaysaga biyaha la iibinayayo yacni booyadihii sidaa u yaacayaan ya oo biyihii waa bar barsubga biyihii aad bay qaali u yihiin oo waa adeg yihiin xaalka caynkaasa haddii la yidhaahdo war biyahagaa iska siin hadhow waxba ku yeelan maysid ninkii maxaa ka imanaya geelaasi hababatiyo taasaa ka dhalanaysa dee mafsadaa ku jirta maslaxadu waxay ku munaasib tahay sida marka waxa weeye kale in la yidhaahdo niyatu rujuuc hadduu markaa ruuxu waxaa ku sameeyo uu is yidhahdo aad hebel ugu noqotid oo ka qaadatid waa ku yeelanayaa tan noocaasa ayaad mooddaa inay asax tahay masaa'isha baabkan soo gelaysa waxaa ka mid a dayn cidi ku leedahay in laga bixiyo niyadaana lagu bixiyo way asaxaysaa iyaduna waxaa haddaba laga reebayaa baabkan aan soo gelaynin ashyaada oo wakaalo la'aanteed aan dhici karin ashyaadaasi waa maxay sekadii xoolahagaan sii bixiyey oo sakadii ruuxii ma ka baxaysaa isagaan isagii wakiilan ilaa waa cibaado isagu inuu sameeyo ay tahaye inuu isagu niyeeyey ahay nafsi ahaantiisana u guto haddii kale inuu cid u wakiisho u yidhaahdo hebelow adaa iga wakiila sekada caynkaa iyo caynkaasa iga bixi labadii midnaba haddaynay jirin dimmadii ruuxu beri ku noqon mayso ninkan faduuliga ahee yidhi sakadaadii baan sii bixi deniyow aniga sakadii igama bixin sidii bayna waajibkii ii saaran yahay in la yidhaahdo marka isagaa sakadii laba goor bixiyo marna waxa weeye waxaan waxba kaaga bixin ajarkeeduna aanu ii sugnaanayn qaandhow mar labaadkana sakadii iska bixi dee ima qabato tan horena ajarkeeda adaa yeelanaya anigu yeelan maayo mar hadday caynkaa iyada a tahay taasoo kale iyadu ma soo gelayso waayo niyay u baahnay ama niyadii waa inay jirtaa oo isagii nafsi ahaan sameeyaa ama waa inuu cid u wakiishaa ciddaa u wakiishanay dee niya raacday waxaa la mida kafaaro kafaara waajib ku noqotay inuu ama qoor xoreeyo ama inuu lixdan miskiin quudiyo masalan dabeedna buu ka sameeyey oo ihi kafaaradii waa kaa bixiyey niyadu waxay u baahnayd inuu waxan isagu niyeeyo haddaanu nafsi ahaan u samaynayna inuu wakiisho wakaaladdaana niyadu waa raacaysa mar haddaan taasi jirin isagiina aanu samaynin kan sameeyeyna aanu u wakiilan kafaaradii ruuxii kama bixinoo weli sidii bay u saarantahay dimadiisuna beri maaha saas aawadeed taasoo kale kulama noqonayo oo ma qaandhabaayo saas aawoodee culamada qaarkood waxay ku dareen qaacidada qayd ay ku markaa saarayaan oo ku bixinayaan taas oo waxay yidhaahdeen man addaa can gayrihi waajiban yabra'u bihi dimmatuhu biniyati arujuuci calayhi rajaca wailaa fala oo waxay ku dareen qaydka ah yabra'u bihi dimmatuhu waajibkaas uu ka guday waa inay dimmadiisu ruuxa beri ku noqonaysa ee haddaan dimadiisu beri ku noqonaynin oo waxaasi aanu ka dhacayn waajibnimadeedu inuu kula noqdo uu yidhaahdo ii qaandhow ma suuragal ah marka yabra'u bihi dimmatuna waxaa lagu saarayaa zakooyinkii iyo kafaarooyinkii baa lagu saaraya oo biduuni wakaala ruux iskama samayn karo saas waa sida culammada badankoodu mareen taa lafteeda culammada qaar ayaa markaysagaa qowl aan loo badnayn ku khilaafay oo waxay yidhaahdeen markaanu u wakiilan waxaa loo kala qaadayaa laba suuro markuu ogaaday loo sheegay inuu yidhahdo ajaztu tasarufaka tasarufkaagii waan markaa ijaazeeyey oo saasaan ku raalli noqday iyo inaanu markaa ijaazayn hadduu tasarufkiisa ijaazeeyo markaana waa inuu iska bixiya oo waa ka ansaxaysa bay yidhahy laakiin calaa kulli xaal sidaa saxiixa culammadu ay u badinayaan waa sida hore oo ashyaada noocaasi biduuni wakaala ma asaxayso cid kale inay tidhahdo waa iska sameey iyadaan loo wakiilan zakadii iyo kafaaradii iyadu markaa kama asaxayso waxaanay noqonaysaa uun markaa sunno uun ruuxani iska sameeyey ajarkeeduna isaga u sugnaanayo noocaas u noqonay waxay u daliishadeen oo kale culammadu qaacidada markay sheegayaan nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam innama alacmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa ruuxanna wuxuu niyeeyey hebel inuu waxa ula noqdo ou ka qaato laakiin inuu ku tabarruco ma niyeyn marka mar hadduu niyeeyey inuu gashu hebel ka qaadanayo uu noqdo sidaas yadaa uu niyeeyey way niyadaasi u sugnaanayso wallahu aclam